waxa carfoon oo ruuxa muxrimka loo ogol yahay cinda alixraami markuu xidhanaya agtiisa xadaana mxamed cabaad qaala ahbarna sufyaan ibnu cuyeynata can izuhri muxamed can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat hooyadan waxay tidhi ayabtu rasuul allah rasuulka ilaahay baan udgiyey ama carfiyey lixirmihi iyo lixurmihiba waa la higaadiyaa laamtu waa laam tawqiid laantaad dhihi jirteen sida raajixa ah aqim salaata liduluuki shamsi oo kale ayabtu rasuul allahi rasuulka ilaahay baan udgiyaama carfiyey lixirmihi ama lixurmihi xilliguu xidhanaya xajka xiina wakhtigii axrama uu xarmaday xajka uu xidhanhayay ayaan udgiyey ama waa laamu tacliil labadaa macnuun bay noqon kartaa lxurmihi liajli ixraamihi ama lixurmihi cinda ixraamihi xiina waqtiga axramo uu doonay xajka inuu xidho wey markuu xidhay me waa markuu doonay xiinama araada alixraam walixillihi markuu nabigu xalaaloobayna waan udgiyo waan carfiyey qabla an yatuufa intuusan dawaafin bilbeyti kacbada uusan ku dawaafin kahor dawaaf ilifaada loo jeedaa dawaafka maalinka tobnaad aad samaysaan taxalulka awalka ahaa markuu ruuxu xalaaloob ataxalul eh, alasqar ama ama ataxalul awal baa la yidhaahdaa maalinka tobnaad yowmu naxriga marka musdalifa laga yimaado oo mina la yimaado jamratulcaqaba la tuurtaa waa la xiirtaa labadaa mid ka mida hadaad samayso maalinka xiirasho iyo jamratulcaqaba la tuurto iyo tawaafu ifaada saddexdaa camal baa u waaweyn gowracina meeshuu ku jiraa haddii dawaaf lifaada la timaado isagu keligii baa kugu filan wuxuu dhan waa taxalul alabar baaba imanaya laakiin acmaasha aroorta la qabo intaan beytka la dawaafin waxaa weeye ramyiga iyo xiirashada ama gaabsiga labadaa hadday israacaan waxaa weeye waad xalaaloobaysaa taxalul alawal baa la yidhahda wax walbaa kuu bannaan oon galmo ka ahay wax walboo xajka dartii lagaaga xarimay oo in timaha la gaabiya ama la gooyaa ama cidi la jartaa ama wux udgoon la marsadaa ama la ugaadhsadaa ama hilib ugaadhado cidood la cunaa waxaasoo dhan baa kuu bannaan haddaad dawaaful ifaad maalinkaad la timaadana hawlihii kalena waa fasaxan yihiin xajkiiba waad ka baxday markaa iyada walixilli nabi markuu xalaaloobay ataxalul awal baa nabiga cadar u mariyey iyo udgoon qabla an yatuufa intuusan dawaafin bilbeyti kacbada dawaafkaana waxaa laga wadaaba inu nidhi طواف الإفاضة وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري المدني وذات كابين دويد أن سوشي إني لهين حديث عائشة كوري حديث ابن عباس كوري أم عائشة كوري أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وأنا قابل سومر أحمد وحقوق تعليقي وذات كان وأن ثقة الجبل أه ثقة الجبل أوي habeen habeenawood marka inuu taabici yahay baa carabka ku dhacday taabici maaha waa atbaacu taabiciin can ilqaasim bni muxamed can caaisha eedadiib wax ka waranaya radi allahu tacala canha zawji nabi nabiga xaaskiisa qaala waxay tidhi dayabtu rasuul allah rasuulka ilah baan carfiyoon udgiyey biyadii gacantaydan barakaysan baan ku carfiyey lixirmihi xilligu xajka xidhanaya xirmihi xurmihi waad higaadin kartaa xiina waqtigii axrama lixirmihi liixraamihi markuu xajka xidhanayo intuusan xidhanin ka hor ayaa nabiga ile nabigu waa qabaystay waa isudgiyo waa iscarfiyey jirhkiisuuna marsaday cadarka iyo shayga udgoon jirkuu marsaday nabi sal ly slam dharka ma marinin dharka jirhkiisi wuxuu mariy unbaa gaadhay walixilli nabigu markuu xalaaloobayo wakhtigu xaloobayana waan u mariyey xiina wakhtiga axalla min alixraam uu ka xalaaloobay qabla an yatuufa intuusan dawaafin ka hor bilbeyti kacbada uusan ku wareegin وxadثna يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي قاسم محمد بن بكر الصديق أحد الفقهاء السبع waad garanaysa عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالad waxay tiri hooyade كنت أطيب رسول الله rasuulka tii udgisaan ahaa ma carfisa liixraamihi soo maaragtay meeshii hore lixilihi iyo lixurmi lagu soo lahaa hadda liixraamihi cad baa la keenay markuu xarmay laamtu marka ama laamu tacliil baad ka dhiga ama laamu tawqiid qabla an yuxrimu intuusan xidhanin ka hor xiina axramadii tanaa kuu caddaysay walixillihi markuu xalaaloobayna waan u mariyey qabla an yatuufa bilbeyt intuusan beytka dawaafin xadiidku marka laba wadaadaba waa radinayaa qole markaad xarmanayso lamama ogolo wax udgoona lama ogolo oo shayga muqaarinkaee ka horeeya xarmashada waxay la tahay asagii adoo galay la mid waa baabiinaya nabiyulahi maxamed alayh salaat wasalaam oo yidhi wariga qaata camalka iyo manaasigta aniga iga barta khuduu canii manaasikakum ummaddanu inay ku taheeto loogu talagalay ayaa isudgiyey oo iscarfiyey intu sarxeednin ka hor wuxuu kaloo xadiidku radinayaa maalig iyo ciidankiisii iyo wadaadihii la halmaalee yidhi ilaa taxawul kaamila la yimaado lama ogolo fii riwaayatin canhu jamaaca min asalaf baan raggaa ku tagay asna waa radinaya qolyaha marka xadiidku waxay kaga jawaabaan waxay leeyihin waa qowl nabiga u gooni ah takhsiis bay la aadeen xaalad khaas oo nabiga khusayso weeye ummadoo dhan hawl u taalla ma aha yidhaahdeen marka hawshaas marka hawl soconaysa ma aha ummuhaatulmuminiin iyo saxaabadu sidaan bay ugu dhaqmahayeen ibnu cumar oo ay radin doontana waanu gaari doonaa waxadaanaa ibnu numayri muxamed xadaanaa abi abihi cabdullahi bn numayr xadaثna cubayd الlah بن cmر الcmri qaala samictu الqاsim baan maqlay yquul asagoo le can caaisha radi الlah taala qaalat طayبtu rasuul الlahi lxilihi walxirmihi nabi maxamed baan udgoyn carfiyey lxilihi ay lixlaalihi markuu xalaaloobay walxirmihi markuu xidhanayayba وxadaثnي محمد بن xاaتم cبد بن حmaydin qaal cabd wuxuu yidhi أhbarna qaal بن xاatim isna wuxuu yidhi min maymuun السمين xadaثna محamed بن بكر البرساني الأزدي أخبرني وجريع عبد الملك أخبرني عم عمر عفوا عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة بن الزبير ودمرك أوغي نقونية والقاسم بن محمد بن يخبرنا أيوه كتبني حديث كشيء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن تري طيبت رسول الله بيدي نبي محمد بن قعنت إذا أوجود أما أوجود على بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام waxaawiyadu hadda inoo sheegaysta inay gacanteeda cid kale iska badaa weeye anaa gacanteeda ugu mari mar hadaad aado falka waan hubaa weeye waa hawlaan hubsaday oon ka baaraandegay kuturkuteeniyo cid kale iima sheegin ee anaa nabiga u mariyay leedahay biyadii gacanteena ugu mariyay bidariiratin cadar burbura dariiradu tufaaga cadarkaa la yidhahdaa ilaan cadarka laga hadlayaa dabaalka idinsu buubisaane biyaha ma ahayn wuxuu ahaa wax la tumo oo buda ahaanoo la ismariyuu ah asagaa marka geedaha laga sameyn jiray iyo caray laysku daray waxyaaba lasoo qufay iyo caleemi iyo qoolfay waxbaa laisku jabiyaa qaybta u dambaysee burburka yaa dariirada la yidhaahda ee laysku betiyo kan haddii idinku gubasha aad ku bidisaan markaad arooska tiin soomaliya erga cadcad kaasoo kaluu ahaa miski kaa dhahdaa miski kuwa miski soomalidu yaqaanaan miski wax kastoo udgoon baa laska yidhaahdaa waana nooc min aطiib miskigu laakiin kaas oon macno saas sii lahaynoo haweenku meelaha ku bitiyaan ba miski ugu yaqaanaa dariiradu marka waa cadarka burburka ee tufaaga ah ee hadhaaga ah kaasaa la yada goormaad nabiga u marisay fii xajat اlwadaac xajkii sagootinta nabigu ummadda uu sagootinay lilxilli markuu nabigu xalaaloobeyna waan u mariyey walixraami markuu xidhinaya ka horna waan u mariyey وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثم جميعا عن ابن سفيان قال الزهير وحول أسوق حدثنا سفيان وذكرنا دعم بويدي حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير قال سألت عائشة ويدي بأي شيء طيبت رسول الله عند حرمه maxaad nabigu ugu udgusa ama ugu cadaraysay cinda xirmi markuu xidhanaya xajka qaala hooyadan waxay tihi biadyab iib waliaa ah waxay dhaheen caaisha hawshay sheegayso waxay u jeedaa nabiga waan nadiifiyey ka wadaa waan udgiyadu waa luqawi waa majaaz tawasuc fi luqa weeye waliطlaaq waxay ka wada hooyadeen nabigu markuu xidhanayey waan habeeyo waan diyaariyo wuu soo qabaysto wuu isnadiifiyo asagoo nadiifa ah. ayuu oo dadaalayba xajka xirmaday marka waa in la weydiiyo diibkaad sheegayso hooye sheeg biadyab diib wax laysku udgiyo kii ugu udgoona baa nabigu mariyey jiray marka warkaad wadaan agga geey وxadana abubakr بn abi cafan abu kuray mxamed بn cla xadaana abu usaamata xamaad ibn usaama abu usaamana caanba ku ya kunyadiisa waa aclam الnaasi bxadiiث الkufiyiin ba la yidhahdaa waa min aclam الnaasi baxaadiiث الkufiyiin can هiشhaam can cuثmaan bn curwata qaala samictu curwa cumaan iyo hishaam waa walaalo cumaan ibn curwa iyo hishaam ibn curwa walaalo wey laakiin waxaana daweyn hishaam ibn curwa hishaam ibn curwa daweyn laakiin cumaan baa hor dhintay cumaan baa aqdama wafaata minhu walidaalika yarwi canhu can hishaam bni curwata can cumaan bni curwata qaala samictu curwata bn zubayr yuxadiu can caaisha radi allahu tacala anha qaala kuntu waxaana uayibu rasuul allah أطيب رسول الله رسولك إلهي كي أقود بأطيب ما أقدر عليه بأطيب ما أقدر عليه وحان أول كي أقود قونا qabla an yuxrima intuusan xidhanin ka hor uma yuxrimu bacda iib kadib wuu xidhan jiray xajka markuu aan u udgiya kadib amuu iscarbay nabigu calayh salaat wasalaam وxadaثna muxamed bnu raafic alqushayri qaala xadaثna ibn abi fudaykin maxamed ismaaciil bn abi fudayk أخبرنا الضحاك بن عثمان الأسدي waad garanaysa can abi الrijaal can abi maxamed cabdiraxmaan baa la yidhahdaa abirijaal waxaa loogu bixiyey toban wiilow dhalay baa islahana qaaday oo rag waa nin walba meel degan noqday reer dhan buu noqday marka aburijaal baa loo bixiyey toban wiilow dhalay labayo toban wadaadaa sheegay laakiin toban wiilow dhalay baa intay islahana qaadeen iyo nin walba nin weynoo mas-uuloo meel degan noqday odaygana bartanku ka degay marka reer dhan soomaa khayro dhan wey aburijaal baa loo bixiyey magaciisa laag waa maxamed abdiraxmaan can ummi hooyadii hooyadiina waa camra bint cabdiraxmaan camra gabadha la odhan jire weeye aad garanaysaan can caaisha radi allahu tacala canha annaha qaalad waxay tihi hooyadeen ayabtu rasuul allah sal slam lixirmihi xiina axrama walxilli qabla an yufida biaطibi ma wajadtu ayabtu rasulla rasulka ilah baan udgiyey ama carfiyey lixirmihi lixraami markuu xidhanayay xiina araada alixraam markuu doono inuu xidho walixillihi markuu xalaaloobay oo maalinka tobnaad ee xajka uu tuurtay jamradii uu tuurtay buurta uu tuuray xagganna uu xirto nabigu qabla an yufiida intuusan butaacinu uusan dawaafin dawaafu lifaada intuusan beytlahi araam uusan ku dawaafin maxaad ugu udgisa nabiga u marisa biaabi maa wajadtu wixaan helay udgoona kii ugu udgoonabaa nabigu umarshay jir وxadaثna yaحya بن yaحya وسacيid mansuur abuالرabiic sulaym bn daawud alcatak ood garanaysaan وkhlف بن hishaam وqutayba jamaacadaasi waxay yidhaahdeen ibn saciid albakhlani qaala yaxya asagu wuxu ahbarna wax kalama dhaha asagoo inaga soo mara ahbarna asagu yidhahdaa wa qaala alآakharuun wadaadaha kalena xadaثna xamaad bnu zayd bay yidhahdeen can mansuur can ibraahim can اlأswad mansuur ibnu zaadaan inuu yahay baan jeclahay can ibraahim mansuur muctamarna wuu noqon karaa bal fiiri nimankiina sharaxa haysta can ibraahim bn yaziid can ilasw abtigi weeye ibraahin iyo asad waa abtigi asad bn yaziid annaqaci can aisha radi allahu tacala canha qaalat kaannii anduru inaan eegayaad mooddaaba tiri hooyadeen ilaa wabiisi iibi cadarkii iftiinkiisii wabiisku waa yaraqaanka ama baraqa lamacaanka weeye waa dhalaalkiisa iyo qurux markay qabato ama iftiinku dhalaalaa yaa wabiiska loo jeeda kaanii waxaad moodaaba jir hooyaden anduru waxaad ii moodaa anugu anduru inaan hadda ishaba ku hayo ilaa wabiisi iibi ilaa dawi iib cadarkii iftiinkiisii iyo dhalaalkiisii fii mafriqi rasuuli lahi sal slam nabi maxamed sheexadiis mafriqu meeshay timuhu ku kala baxaan ayaa la meesha dhakada ay timuhu ay ka kala eh, dhaqaaqaan baa mafriqa la yidhahdaa sheexaynu nugu dhahnaa mafriq iyo mifriq oo miinkii radaba la kasriyo iyo in labadaba la kordho mafraq la yidhaahdo iyo in laysweydaarsho miinkan la kordhoba radan la hoos dhigo intuba waa la akhriyaa mafraq iyo mafriq iyo mifriq la yidhahdo miinka hoos dhig fada iyadoo reebadda laba gooraba radaa laga hadlaya iyo miinka wixii la xaragelin lahaa nabi maxamed sheexadiisa wa huwa muxrimun asagoo xarman isagoo xajka ku jira cadarkii aan maalin hore u mariyey madiine markuu kasoo dhaqaaqahay ama markuu dulxulfa ka dhaqaaqa u mariyey ayaan dhalaalkiisii iyo iftiinkiisii ka arkay nabiga sheexadiisi iyo bartankooda walam yaqul khalf khalf inu hishaam muusan odhanin markuu xadiidka ii tabinayay wahuwa muxrim intaa muusan ku darin ragga xufaadda waaweyn baa awooda intay culummo badan xadiid ka wada qaataan nin walba ereygiisii iyo alfaadiis inay gooni u socaan markay rabaanna isku daraan markay rabaanna kala soocaan dad markay nin xaafidoo mutqina tahay oon aan surmasheegtaynayni waa lagaa yeeli sida bukhaari iyo muslim oo kale iyo axmed iyo haddii laakiin allowsahal aa tahay waa lagugu daciif sida waaqidi iyo ibnu isxaaq waxay eedeen weeye ibnu isxaaq khaasatan waxyaabuu eedamaa waa aljamcu bayna turuq isagoon kala sooci karin marka la weydiiyo alfaadda aan kala tugi karin hadda muslim shan nin buu iskugu kaa qabtay lix wadaad markaas wuxuu yidhi ninkaasoo intaa ma sheegin khalaf wahuwa muxrimun ma dhihin walaakinahu qaala wuxuu yidhi asagu markuu ii tabinay wadaaka tiibu ixraamihi wadaaka tiibu ixraamihi waxaa ka ifaya nabiga madaxiisa bartankiisa ama sheexada ka ifayana wuxuu ahaa cadarkii markuu xidhanayaan u soo mariyey وxadثna yaحya بن yaحya abubakr بن abi shaybة abu kuraybi qaala qaala yaxya ahbarna waqaal aakharaan labada wadaada kale waxay yidhaahdeen xadaana abu mucaawiya maxamed khaasim can ilacma sulaymaan can ibraahim annakhi can ilsmi zid nakhi an caaisha radi allahu tacala canha qaalat lakaanii waxaad i moodaa ibraahim annakhi mayo ninkii hore mansuur aha mansuur bn zadan bay musul muctamir ibraahim annakhi maana kuu dirin waxaan kuu diray mansuur soo sidaa maahay kuma maqlay sheekh xasan raawiyahaada laakiin waa muxtamil ya si fiican an ibraahim mansuur muctamir ku daaya insha alla sidaas wadaadu sheegeen can ibraahim annaqi can aswad masjid can caaisha radi allahu tacala qaalat lakaanii waxaad i moodaa anduru inaan eegayo ilaa wabiisi iibi ilaa wabiisi iibi ilaa lamacaani iib diibkii ama cadarkii iftiinkiisii iyo bariiqiisi dhalaalkiisa inaan eegayaad moodaa fii mafaariqi rasuulillah nabiga sheexooyinkiisa timaha bartankooda wa huwa yuhillu asagoo talbiyeysanayao xidhanaya so nabigu xajka ku dhex jira ayaa waxaan arkahaya oo acmaashii wada cadarka oo ka muuqda waxadaana marka taa waxay kutusaysaa cadar yar inuusan ahayn oo cadar badan ay nabiga ku shubta hooyadee waxadaana abubakr abi shaybata waa zuhay bni xarbin waa abu saciid alashaj cabdullah ibnu saciid qaaluu jamaacada waxay dhaheen saddexda ah saddexda wadaad xadaana wakiic xadaana acmash sulaymaan can abiduxa mslim baa magaciisa la yidhah ibn ibraahim can masruuq ibn اlajdac can caisha radi allahu tacala canha qaalat laakiin waa mashhuura bikunyati wadaadku kaanii waxaad imoodaa anduru in haddaba inaan eegayo ilaa wabiisi iibi cadarkii iftiinkiisa inaan arkay dhalaalkiisi fii mafaariqi rasuulilah nabi maxamed sheexooyinkiisa wahuwa yulabi haddana waxaynu soo ma wahuwa yuhilu isagoo talbiyeysanaya oo xidhanaya codka kor u qaadaya ihlaalku waa inaga soo sheegna waa rafcu sawti rafcu talbiyai bisawt ama rafcu sawt bitalbiya wadikri wey wahu yulabi asagoo talbiyaysanayaana arkahayo acmaasha ku dhex jira xadaana axmed ibnu yuunus waa nisba ilaa jadii axmed ibn cabdilah ibn yuunus baa la yidhahda atamiim xadaana zuhayr abu mucaawiya weeye abu زهير بن حرب أبو خيثمة زهير معاوية عفوا أبو خيثمة النس... أبو أبو أبو خيثمة الجعفي عفوا حدثنا سليمان بن مهران عن إبراهيم عن أسود وعن مسلم مسلم كأبو الضحاك هذا تسوم ريسين وهي مركب وذات كوش ربعين كيدادو نك اللي يدادي أعمش بالله بشر حديث كورنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود ومروي مرنا وأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق sidaasuu ujeedaa can aisha radi allahu tacaala canha qaala hooyadan waxay tiri lakaanii waxaad i eegayo bimili xadiii wakiicin ay fasaaqa zuhayr uhayr wuxuu kaxeeyey uhayr mucaawiya abu khaysamat anasaa'i eh, abu eh, khaysamat eh, aljuxfi wuxuu yidhi bimili lakaanii anduru basuu ku daayey ficilkii waad iska garanaysaa dakare iyo rawaa iyo saaqi waqtasi iyo adu waxaadunta qadar iska garanaysa bimili xadiii wakiic yani zuhayr ibn mucaawiyaة aljucfi wuxuu sheegay oo tabiyey xadiidka wakiicadaad soo marayseen oo kale xadiidka wakicna waad arkayseen kaanii anduru ilaa wabisi ibi fii mafaariqi rasuul wahwa yulabi wey wahwa yulabi xadna mxamed mثنى bشhاr bn dar qaala xadana mxamed jacfar kundar xadna شhucb xajaaj can xakm bn cutaybaة الفقih qaala wuxuu uhi wadaadka xakme فقيha samictu ibrahim annakhaci baan maqlay yuxadiثu ka tabinaya xadiidka can اlأswd ابن يزيد بن قيس النخع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إلى جري كأنما وحد مداء أما كأنما وحد مداء أنظر إن إيجيو oon fiirinayo ishaba hadda aan ku hayo ilaa wabiisi iibi cadarkii dhalaalkiisii fii mafaariqi rasul wahuwa muxrimun asagoo xajka xarman oo ku dhex jira oo talbiyeysanayo acmaashii wada waxadaanaa ibnu numayr muxamed ibn cabdillah numayr قال حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول البجلي عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه أبي أسم بن يزيد النقع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال هويدا وحيت إن كنت وحان أها لأنظر تي إكتو في ريسا إلى وبيس الطيب عذرك افتين كيسينان إيقام دلال كيسة في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد شيخ حديث مدح كبرتن كيس وهو محرم نصوه حج كجرو أم بالله أهي وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون السمين حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي إن هذا إسحاقيه كلا خلط كبق إمامكم إسحاق منصور السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن إسحاق السبيع عن أبي آبه ويوسف ابن أبي ابن إسحاق عن أبي إسحاق وأوجي أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني سمع أبو إسحاق وحوم مغلي سمع ابن الأسود بن مغلو يذكر عن أبيه سمع ابن الأسود أيوه مغلي يا مغلي إبراهيم ayaa marka hadda yuu celiya hawsha iyada abu isxaaq cafan abu isxaaq baa maqlahaya ibn aswadna waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ka haddaynu soo marayn can abi isxaaq abu isxaaq samica wuxuu maqlay abu isxaaq ibn alaswad cabdiraxmaan ibn aswad buu maqlay oo yadkuru ka tabinaya xadiidka can abi aabihi oo ahaa swad min zid naqc can caaisha radi allahu tacala canha qaala waxay tilo yadeen kaana rasuul lah rasuulka ilahi wuxuu ahaa idaa araada markuu doono waa kaanadii bimutlaqu lwuquuc loo jeeday en takraarka iyo kasrada aan faa'iidaynaynin kaana rasuul idaa araada markuu doono an yuxrima inuu xajka xidho nabigu wuxuu aha yatatayabu kii is-udgiya biadyabi maa yajidu wuxuu helahayo ka u udgoonbu ismarin jiray uma araa waxaan arki jiray wabiisa duhni subagii nabigu ismariyi udgahaya cadarkii baa loo jeeday dhalaalkiisii oo fii ra'si madaxiisaan ka arki jiray iyo walixyatii garhkiisa subanu bacda dalik intaa kadib markuu ismariyey kadib buu garhkiisii iyo madaxiisii iyo timihiisii kasii muuqan jiray حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي عن الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي ibn ysd an aswadnai qaal qaala caaisha radi allahu tacaala canha kaanii anduru ilaa wabiis ilmiski adduhni baa la soo sheegay aiib baa lasoo sheegay hunana almiski shaygii miskiga carfayo udgoona fii mafraqi rasuul wahuwa muxrim asagoo xajkii ku jira waxadaanaahu isxaaq bn ibraahim alxandali ahbaranaa addaxaaq bn makhlad abu caasim annabiil xadaanaa sufyaan yacni ibn saciid athawri wey ninkan can ilxasan bni cubaydillaah وإن كان عن الحسن بن عبيد الله حسن بن عبيد الله بن عروة النخع عدن مريني بهذا الإسناد بوكحية مثله مثل مثل حديث عبد الواحد وياد عبد الواحد عن الحسن بتصومرت هنا أنا وسفيان عن الحسن وحدثني احمد بن منيع البغوي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال قال لبدا امام حدثنا هشام بن بصير السلمي اخبرنا منصور بن الزادان عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن قاسم عن kuntu uayibu nabiya nabigan udgun jiron carfin jiray qabla an yuxrima intuusan xidhnin ka hor wa yowma anaxri maalinkii dhuundhowga tobnaadna nabigu waa udgiyo waa carfiyey qabla an yatuufa bilbeyt intuusan dawaafin ka hor waa taxalulkii awalkaa hawsha hadda waa taqaanaan reer nairobi aad baad u xajidaan waad garanaysa biiibin shay udgoon baan u mariyo fiihi miskun miski uu ku jiro miskiguna waa adyabu iib cadarka udgoon baa la yidhahda oo xooga badan ee kulul kaasuu wey xadaana saciid mansuur abu kamil aljaxdari xusein udayl usein usein udayl cafwan jamiica can abi cawaanata wadax qaala saciid wuxuu yidhi asagu ibn mansuur saaxib asunan watafsir ninka imaamka ahaa alkhuraasaani asagu wuxuu xadana abu cawaan uu yidhi abu kamil aljaxdari asagu can abi cawaan uu ku wariyay can muntashir can abi abi maxamed muntashira qaala wuxuu ihi maxamed sa'altu cabdulaahi bni cumar baan weydiiyey can irajul nin xukumkii baan weydiiyey yatatayabu isudginaya uma yusbixu waa berisanaya muxriman xaaji noqonaya maxaa idhi ka waran nin intuu cadar ismariyey oo isku dhammooqa shirka iska mariy haddana waagi ka beriya xidhay xaj maxaad ka leedahay faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi maa uxibu ma jecli an usbixa inaan waabariso muxriman anoo muxrim ah inaan xaj xidho ama cumro xidho ma jecli andaqu anoo butaacahaya ama iga soo kamkamaya iiban wax udgoon intaan intaan iska buuxiyo alaabta in haddana aan xaj xarmado ama cumro xarmado ma jecli buui oo markaan saa u dhaqaaqaba cadarkaygii gufaacihiisi iyo alaabta ummaddu aysanka la raac isma laha buui udgoon iyo nin xaaji iyo muctamira way kala cagan yihiin buu leehay لأn aطalya inaan isku ismarmariyo biaطiraanin daamur لأn aطalya inaan isku dharoobo isku dhamoqon isku jijiido biqaطiraanin daamur ama laamin waxaad u taqaanaan ayaa axabu ilaya anugu aan ka jeclaayay buu i min an afcala dalika arrinkan laami iyo daamir inaan ismarmariyo oon ku gubto ifool xumeeyo ayaan ka jeclahay anoo xaj xidhanaya ama cumro xidhanaya inaan isudgiyon iscarfiyo hooyadeenna waxay soo tabisay waa argayseen fadahaltu calىa caaisha buu ihi ninkii ah maxamed muntashir caaishaan u galay radi allahu tacaala canha faahbarta waxaan u sheegay ana bna cumar qaala inuu yidhi maa uxibu ma jecli an usbixa muxriman andaqu diiban inaan waabariisto anoo muxrima xagga nacda iga soo gufaacayo ama iga soo butaacayo ma jecli lianna alya inaan ismarmaryo isku dharoobo أنا نسمر مريم اسكو دروبه بقطران دامر يلامي أحب إلي من أن أفعل ذلك أركان فقال عائشة يا أنا طيبت رسول الله aniga iska dee ibn cumar warkiisii iyo fatwadii ijtihaadkiisii ana ayabtu rasuul allah sal lay slam rasuulka anaa u udgiyo carfiyey cinda ixraamihi markuu xarmanayey ee uu xidhanayay uma طaafa fii nisaa'i kadibna dumarkiisii buu soo sogootay ila waa waa la soo dardaarmay uma asbaxa muxriman markaasuu dana waagi ka baryay xaj xidhay حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن حارث الهجيمي حدثنا شعب بن الحجاج عن ابراهيم ابن محمد المنتشر قال سمعت ابي يحدث عن عائشه رضي الله تعالى عنها روايات مركم متابعات كحوس علي هذا هنا وحكجر التحديث اخبارا ماله كجر أن قال إن تجربوا شيئا كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا nebi maxamed baan u carfin jiray markuu xarmanayo markaasuu dumarkiisa ku soo wareegi jiray uma yusbixu muxriman markaasuu waa barisan jiray asagoo xaj xidhan yandakhu tiiban xaggana cadar uu ka soo butaacayo ama cadar laga urinayo aad u fara badan marka aan dhammayna xadiidka وحدثنا أبو كريم محمد علاء قال حدثنا وكيع أبو سفيان عن مسعر بن كدام وسفيان الثوري عن إبراهيم محمد منتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر مقلي يقول لأن أصبح مطليا هنا وبريسته لأن أصبح عفوا مطليا أنا اسم المريي بقطران دامر أم اللامي يا أحب إلي أن كجعل هاي من أن أصبح هنا وبريسته محرما أنضى خطيبا أنا أنا محرمه حقا على رقصه قفاعي قال وحوري فدخلت على عائشة أقلي فأخبرتها بقوله ويدي سبان أشيك ابن عمر وكوها الله فقال هو إذن وحيت المكي أجاوب عليسي طيبت رسول الله رسولك إلهي أيان يدقيون عرفية فطاف في نساء ثم waxaad arkaysa marka cadarka ay hooyadeen u marisa nabigu cadar xooggan buu ahaa nabigu intuu haweenkiisii la soo dardaarmay soo gacan mariyey qabaystay mid walba ku u tegay qabaystay ayuu ka gu'i waayey ilaa uu xajka ka baxayeena uu ka muuqanay marka waa cadar aad culus buu ahaa dawaafkan marka xadiidku uu sheegay dumarku soo maray habeenka tuu ku qoramay haweenka kale sagaalkaa ah, nabigu weligii sagaal ka badan isuma keenin koo toban wo guursan laakiin hal mar wax iskugu yimid sagaal kama badnayn maxaa markuu nabigu madiine imanayay waxaa ku meersay sawdo keligeed caaishana sanadkii labaad oo kii la aqalgalay idan haweenku iyagoo koo iyo toban hal mar nabi gacantiisa ma soo gelin ayib tirada ugu badnayd iskugu timid sagaal bay ahaayeen sagaalkoodiiba marku wuu soo maray laba mid baa lagaga jawaabay markaa dee qasmigu iyo habeen dhuxu dumarka in loo simo waa waajib waa waajib haweenayda habeenkaad ku qoran tahay haween kale waad soo salaami kartaa booqasho iyo aragti laakiin galmo laguma ogolo gabadhan baa iskale inaad ka fasax qaadato mooyeen kuma xagi kartid warka maad fahanteen nabiguna waa ka intay caayishu habeenka ku qoraa kadibna haween kale waa soo maray maxaad ka leedihiin waxay dhaheen nebi maxamed habeen dhuxu waajib kuma ahaynba ixsaan iyo tabaruc iyo gobonnimo asagu iska baadhi bay ahayd mooyeene habeen walba meeshuu doonu nabigu tegi kara isagaa ilaahay khuluqu geliyey iyo gobonnimadiisa ayuu wuxuu la dhaqmi jiray si axday waajib ku tahay si ka daran weliba yuu xaqooda u ilaalin jiray iyo xurmadooda wadaadda marin abu saciid alastakri baa ka a ah, oo wej cinda ashaaficiya wuxuuna diray turji man tashaau minhunna watubu ilayka man tashaa halkaasuu la maray idan falaa ishkaala markaa iyada ishkaal ma jiro jumhuurdu waxay qabaan nabigu qasamka iyo habeendhuxu in loo simo dumarka waajib bay ku ahayd siday inaga waajib inoogu tahay ee laakiin wuxuu ka idan qaatay gabadhii habeenkaa nabiga ku qoraa haddee waan safrahayaa safar dhirna waa la geli haweenkan haddee maca salaamin bay u baahan yihiin waan soo cagmarin waana kugu soo noqon isug buu nabigu yidhi bay leeyihi warka maad fahanteed hadday gabadha xaqale ku fasaxaan ayadu marka waa okay dhib ma jiro inuu nabigu idan qaatay iyo inuusan waajibba ku ahayn weeye wadaadna waxay dhi daafadan baad khalad ka fahanteen daafagalma ma ayo wareeg waxaa loo jeedaa maca salaamin iyo baryadaa laga wadaa laakiin xadiidkaa diidaya xadiikaa diiday riwaayaadkiisa maxalushaadku waa maxay hawshaan nabiga khaaskuma ah calayh salaat wasalaam ah in dhiib iyo udgoon la marsado intaadan xajka xidhanin ka hor cadarkaasoo kaa muuqan kara jirkaada intaad marsato kaa muuqan kara ilaa xajka aad dhammaynayso culays ma laha ibnu cumarna tashadud uu tashaduwan fii hayri mawdicihi howlaan rabbi nagu adkaynin buun isku adkeeyey hooyadana way ku radisay wlxaqu macaha sunadu sidaas wey tawiilaadka qananafka xadiika lagu dhufanayana macno badan keeni maaya baabu taxriimi saydi lilmuxrim wuxuu baab yahay ugaadhsiga inaan loo ogolayn qofka muxrimka ah xaji haddaad xidhato ama cumro aad xidhato inaan ugaadhsiga laguu ogolayn iyo ugaadha aan laguu ogolayn asalka baabkan waa qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum aayaddaasa asal ah waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruman qur-aanka waad ku garanaysaa kaasaa asal ah madaahibta ku jirta waa badan yihiin saddex madhabbaa yaa u tugtugroon madhabka koobaad wuxuu odhanayaa marba haddaad xaj xidhato ama cumro aad xidhato ugaaroo dhan waa ka xaaraan hilibkeeda ama adugu ugaadhso ama ha laguu soo ugaadho ama ayaan laguu soo ugaadhin ama lug ku ama ha ku lahaanin gebi ahaanba oo maxaad maxaad yeesheen waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xurama bay ku dhegan yihiin ugaadha badda waa gooni uxilla lakum sayd اlbaxri waطacaamuhu waad ogtihiin qur-aanka laakiin waxurima calaykum sayd اlbari maa dumtum xuruman cidooda adduunka joogta waa lidinka xarimay intaad intaad muxrimiintii lidima ogolo halkaasay la mareen wadaado halkaasay taagan yihiin jamaaca min asalaf baa laga oo saxaaba ka mid yihiin baa ku tegay cali baa ka mid a fi sunan abu daawud waad garanaysa rag halkaasay mareen waa ra'yan xoog badnay sunnadaa khilaafsan wadaaddana waxay leeyihiin qofka muslimka muxrimka muctamirkaee xaajiga ugaadh looma ogolo inuu asagu ugaadhsada waa mamnuuc in asaga dartii loo soo ugaadhana waa mamnuuc shay adugu aad ugaadhsatayna ma cuni kartid adugu midaad ogtahay in aday dartaa loo soo delayna ma taaban kartid laakiin hawladan shuqul ku lahayn oodan waxba ka warqabin nin iska ugaadhsaday baad la soo kulantaa isagoo raashin iska karsanaya markaasuu muxramo balinta iskaga qadee marka waad ku qadayn kartaa waad ka cuni kartaa aduguna maadan ugaadhsanin xagganna adigaa dartaa looma soo ugaadhin oo looma soo gabraaren wadaadaha saa yidhin ayagu waa ra'yigooda aad buu bannaanka u yaallaa xadiid baa caddayn doona xadiidkii bahz xadiidkii cafwan zayd ibnu kacab albahasi fii sunani nasaa-i baa u daliil ah saxaabigaasaa halka xadiid buuna sunanka ku leeyahayba saxaabigaasaa u nabigu u keenay ximaaro waxshan uu soo ugaadhay oo asaga uu soo ugaadhsaday yuu nabigu u soo hadiyey nabigu waa ka aqbalay waana isticmaalay asaca bnu jafaama nabigu markuu ogaaday asaga darti inuu soo ugaadhayna wuu ka diiday xadiidka sunankana uu kay nabigu yidhi ugaadhu waa idiin bannaan tahay haddaysan idinku ugaadhsanin ama aan laydiin sun ugaadhin maa lam tasiduuhu aw yusad lakum waa ra'yiga jumhuur ahlcilmi ay abaan bal wadaaddaa ijmac soo guuriya markaa iyadaa ayb abu xaniife iyo rag baa iyagu moosha muran ka keenay madhabka saddexaad ee meesha ku jira waxaa weeye haddii adugu aan soo ugaadhsanin ama aan lagu soo ugaadhin laakiin aad gacan ku leedahay dhib ma lahan yidhaahdeen ayagu oday caano ku leedahay dhib male ishaare iyo bal fiiri goodirkaa iyo aadan dhihin aad aad dhahdo culays ma lah iyo caanada yartaa culays malay dheheen marka iyada marka ra'yigaas ra'yi daciifa ah, isagu way xadiis radin doonta idan madhabkii dhexad ku jiray baa saxa marka bal dhagaysta haddawshusay ku socoto xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can bni shaab azuuri can cubaydilahi bni cabdilaahi bni cutbata bni mascuud alhudali buu u jeedaa can bni cabaasin radi allahu tacala canhuma can sacab bni jathama alleyfi sacab bnu jathama waa iska laqab laakiin magaciisa waxaa loo yaqaana yaziid bnu qays alkinaani alleyfi baa laydhaha saxaabi jaliila waytwufiya fi khilaafati abi bakr can sacab bnu jathama alleyfi radi allahu tacala canه annahu ahda lirasuuli illaah rasuulka inuu soo hadiyeeyey buu sheegay ximaaran waxshiyan dameerfarow ximaaran waxshiyan dameerfarow ba inagu dhahna